alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala اlimaamu abulxusein muslim bn اlxajaaj bn muslim اlqushayriyi naysaburi raximah اllah xadaanii muxamed bn raafici naysaburi fii baabi taxriimi bayci الruطbi bالtamri ila fi اlcaraaya waxaan ku jiraa kitaabulbuyuuc gaar ahaan beeca iyo iibka beeraha iibka beeraha la kala gato ama midhahoodii iyagoo geedkii saaran ama asalkii oo dhulka ah ama beerihii beergeedoo ee geedka ahaa iyo wixii ku saabsanaa ardada hadday noqoto kiradii la kiraysanayey iyo masaa'il ku saabsan fii haada albaab beeca ku saabsan ardada beeraha iyo midhaha iyo wixii ku saabsan tanaa laga hadlayaayoo musanifku axaadiistii ku saabsaneed uu soo arooriyey raximahu اllahu tacaala taxriimu beyci rudabi rudabka beeciisu xaaraan weeye in la gado bitamri timir lagu gado waxaa xaaraanta taa weeyaan rodobka haddii lacag lagu gato oo lasoo guro ama iyadoo dhulka taala la iibsado dhib ma laha ee waxaa la diidayaa rudabkii geedka saaraa midhaha timirta waad aragtay intayna timir noqonin waxay soo martaa marxalo la yidhaahdo rudab markaa iyada ah ay geedku saaran tahay rudabka ay tahay way buuran tahay way bararsan tahay way qoyan tahay biyo iyo muxuu ahaa qoyaankiibaa aad iyo aad u ballaarinaya markaas la ballaaran tahay in markaa xilligaas oon la garanaynin qiyaasta ay noqon doonto markay timir noqoto in la gado laguna gado timir kale waxaa la diidaya waxaa weeye in timir kale lagu gado timir la garanayo miisaankeeda ama kiilaheeda iyo mid geedka saaran oon la garanaynin in laisku iibiyaa la diidan yahay masaladaa waxaan ku soo marray beeculmusaabanana waa la dhahaa waana soo noqon doontaa mar kale ilaa ma bannaana ilaa fil caraaya caraayada mooyeene caraaya maxaa la yidhaahdaa caraaya suuray leedahay laba suuro suurada koowaad masaladii ahayd baycu rutabi calaa ru'uusi nakhli bitamrin kayla arrintaasay mustana ka tahay ee musaabanada ahayd hadday imaato baahi dad baa u baahday faqri iyo waxla'aan baa haysa beertii timirteed ba ay u baahdeen in wax laga siiyo marka shajar geed iyo laba iyo saddex ogaa la siiyey inay beertii bislaato oo xilligii goynta gaadho ayay sugi waayeen markaasaa waxaa lagu bedelay timir radabkiina nin baa qaatay ayagona timirtii bay qaadanayaan taas waa xaajo iyo baahi darteed waxaa jirta iyaduna suuro labaad oo ah in qofkan u haysta timir laakiin uu u baahan yahay radab waa u joogtaa kosarado timira ama karaatiin timira ama bakhaarkiisa timir baa u taalla laakiin wuxuu u baahday timir cusub oo radab ah oo uu caruurtiisii asaga ay cunaan tafakuh iyo faakahaysi ay cunaan xaajo ayay markaasi u qabaan in radab ay helaan lacaguu ku soo gatana ma haysto lacaguu radab ku soo gatana ma haysto marka timir baa loo ogolaaday inuu radabka ku iibsado bishuruud shardiga koowaad waa inuu waayo wax nuquud ah ama haman kale ah oo uu ku iibsado rodabkaa geedka saaran oon jinsigeedii ahayn ilan waxaa famanka lacag kaliya ma noqoto nuquud kaliya ma noqoto waxay noqon kartaa raashin inuu ku soo iibsado rudabkii geedka saaraa ama dhar uu ku soo gato ama lacag uu ku soo gato wax kaloo uu ku iibsado waa inuu waayo oo marka ay u baahdo labadan isku jinsiga ah ee magacaa timirta soo galaaya inuu isku gado un ay dantu keento shardiga koowaad weeyaan inuu waxyahay qof aan heli karin nuquud aan heli karin shardiga labaadna waa in la kharsiyo oo waxaan uu u baahan yahay ee uu rabo inuu qaato iyo waxaan uu bixinayo waa in laisku qiyaaso hadduu u baahdo maalan soddon kiilo uu u baahdo oo rodab ah soddonkaasi timir intay ka noqonaysa waa in qiyaasteeda rag yaqaana ay dhahaan intaas oo geed ayaa markaa u dhiganta timirta ninkan uu haysto kharsi baa la yidhaahdaa iyo in la qiyaaso la xisaabo shardiga saddexaadna waxaa weeyaan anlaa yujaawiza khamsata awsuq shan wusqi waa inuu dhaafin wasqiguna waa situuna saacan situuna saacan yaa wusqi la yidhaahdaa waa lixdan suus ayaa halkii wasaq marka khamsata awsuq oo ah nisaabka iyo qadarka zakada ay ku waajibto beeralaydu waa in ka badan uuna nin ninkan asagaa ah uuna raadinin oo uuna soo gadanin khamsata awsuqda laftirkeeda ma bannaan tahay mise ma bannaana in laga yarayn karo khamsata awsuq wax ka yar ay u bannaan tahay khilaaf kama taagna inaan khamsata awsuq laga badin karinna oyna bannaaneenna khilaaf kama taagna waxaa muran ka taagan yahay shan wusqi ma la gaarhsiin karaa situuna wusqa eh, muxuu ahaa khamsata awsuq khamsata awsuq likulli wusqin situuna saacan intaasi ma la gaarsiin karaa ayaa muran ka taagan yahay khilaafkana waxaa keenay lafdiga xadiidka ku imaaday ee khamsata awsuqin aw duuna khamsata awsuqin shakigaasaa keenay khilaafka saddexdaa shardi markii la helo waxaa bannaan in timirtii dhulka taallay ama beegeedii iyo wasnigeedii iyo miisaankeeda la yaqaanay in lagu gato middaa geedka saaran ee rodobka ee faakihada looga baahan yahay faakihada looga baahan yahay marka beecii ahaa beecu lmusaabana oo ahayd timir in timir kale lagu gado aan la garanaynin intay qiyaasteeda tahay nahyigii ku soo arooray taxriimka ahaa ruqso la ruqseeyey oo ogolaasho ah ayay oo mustatna ka ah qaacidadaas laga soo reebay weeyaan masalatu alcaraaya waa mustatnaad waay waxay ka soo istadna ka tahay masalatu baycu almusaabana marka waxaa la dhahaa masaladan masalatu alistixsaan ayaa culimmada yidhaahdaan min anwaac alistixsaan bay ka mid tahay in qiyaaskii laga tago qiyaas in laga tago liajli nasin habata fi lmas'ala kol haddaad nas aad haysato qiyaaska asaga ahee naskaa khilaafsan lagu cabalfali mahayo lianna qiyaaska wuxuu ahaa haddii beyculmusaabana la diiday timir la yaqaano inta kiilo ay tahay ama wisrigeeda la garanaayo in mid geed saaran saaranoo la aqoonin lagu gado haddii la diiday qaacidadii soo marray ahayd aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaaduli fi lxukmi qaacidadaasna aan ku duroorinay qiyaaska wuxuu ahaa caraayada inay sidaasoo kale noqoto lianna waa isku mide eh. marka qiyaaska asaga ah waxaa ka hor imaaday nas gaar ah oo soo istinooday masalat alcaraaya min jumlati masaa'ili ilmusaabana ka soo istinooday naskaasaa la hayaa marka istixsaanka maxaana waaya in asalka qiyaaska laga leexdo oo naska asaga ee loo leexdo ayaa masalada soo gelaysaa marka taas ayada ah ayay ku bannaanaatay dayib caraaya waxaa loogu magacaabay liannahaa cariyat axkaamuhaa tacarad axkaamuhaa can gayriha min alashjaar yani can xukmi gayriha masalada masalatu alcaraaya xukunkeeda waxay ka darbeeshay oo ka dhexbaxday oy ka maaratay duwan tahay masaa'ishii kale lamid aheedee lmusaamana ayay isku xugun aynan hayn oo kale xugun ay noqdeen haadaa xaraam wa haadaa xalaal saasaa caraayo loo yidhi xugunka taas musaabanada ah oo isku midka ahaan lahaayeen iyo ka dharbeeshay oo ka dhexbaxday ama maehe waxaa weeyaan ninkan geedaha bixinaya ninka uu siiyey buu ooga dhexbaxayaa yatacaraa bimacnaa yatakhallaa qofkii uu siiyey ooga dhexbaxayaa fa sumiya caraaya calaa kulli xaal marka xukunka masalada suuradeeda waan fahnay iyo waxa shuruud ahee loo shardiyo si ay u bannaanaato masalatu alcaraaya mustanana ay ugu noqoto masalatu almusaabana qaala waxadaanii muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa xujayn bn muhanna qaala xadaanaa alleyt ibnu sacdin ilfahmi can cuqayl ibnu khaalid ibni abi khaalidin ibnu abi caqiil can ibni shihaab azuhri moxamed bn muslim can saciid ibn musayib ibn xasmi almaqzuumi ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam saasuu leeyahay saciid bin musayib waad ogtihiin waa taabici xadiidka wuxuu ku dhammaaday saciid marka waxaa la dhahaa mursal ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nahaa wuxuu reebay can bayci اlmusaabana musaabanada beeceedii in wuu kuu sheegi doonaa macnaheeda iyo walmuxaaqalati muxaaqaladii labadaba uu ku fasiray wuxuu ku yihi walmusaabanatu musaabanadu an yubaaca in la gado weeyaan hamru geed timireedka midhihiisii geedkii midhaha saaraa bitamri timir in lagu gado ayaa musaabana la yidhaahdaa sababta loo diiday cillada loo diidana waxaa weeyaan timirtan dhulka taalla miisaankeeda waa naqaanaa middan geedka saaranna ma garanayno halkaa waxaa imaanaya jahliga iyo garasho in labadan timrood ay kala bataan oo jahliga iyo garasho waxaa lagu xumbaari xagga ixtiyaadka iyo taxriimka marka kol jahligii wuxuu la mid noqday cilmun bitafaadul waxaa timid marka timir iyo timir waa isku jinsi oo la kala badiyey ribaaulfadli bay noqonaysaa halkaasay xaaraamtu ka soo gelaysaa waalmuxaaqalatu muxaaqaladuna an yubaaca azarcu in beertii suruucdaheed ee sabuullaha sabuullahaheed bilqamxi lagu iibiyo qabandib miiskeeda iyo wasankeeda la yaqaano beertii sabuulkeedii oo aan la fintixinin oo beertii saaran oo taagan gelley weeyaan waa qabanji waa bariis in lagu gado beer kale masego kale oo miid ah oo miisaankeedii wasankeeda iyo kiladeeda la garanaayo tanna waa la diiday liannahu middaa geedka saaran lama garanayo waxay noqon doonta inta kiila ah tanna waa la yaqaanaa marka qaacidadii ku dureeri aljahlu bitamaauli kaalcilmi bitafaaduli fi lxukmi halkaas ad ku dureerinaysaa marka ribaalfadli baa soo gelaysa wastikraa'u alardi in ardadii iyo dhulkii la kelaystana waa la nahiyey biqamxilagu maaratay bilqamxi qabandi ama gelley ama raashin la yaqaano in lagu kiraysto yani bilqamxi in lagu kireeyo taasaa marka waxaa la yidhaahdaa ayaduna muxaaqala ama mukhaabara ayay noqonaysaa marka hadda tafsiirkii buu dhex geliyey istikraa'u alardi bilqamxidaasi baabu lmukhaabara noo imaan doonto kiraaءu lardi bibacdi maa yakhruju minha hadday tahay taasaa la diidayaa laakiin hadday tahay bilqamxi qabandi iyo raashin la yaqaano yaa dhulka lagu karaystay dhulkan isagaa iga karayso maxaad isiini intaas oo kiilo oo raashin aan ku siinayo la yaqaano taa lama diidayo taa la diidi mahayo marka waxa la diidaya waxaa weeyaan waxa ka soo bixi doona intaas oo kiilo waxa ka soo bixi doona ku siini middaasaa mukhaabaro lalahoon bannaanayn oo inoo imaan doontaaye qaala wa ahbaranii saalim bn cabdilah qaalada marka waa saciid bn musayib hadalkii uu meesha ku joojiyey wa ahbaranii saalim bn cabdilaah can rasuuli lah warkaa saalim bn cabdilah isaguna waa taabici qaala wa ahbaranii saalim bn cabdilaahi can rasuulilah anahu qaal isaguna waa tii oo kale oo waxaad moodaa ibnu shihaab baa hadalka wata saciid buu ka wariyey iyo saalim bn cabdilaahi labadaba waa laba taabici can rasuulilaahi sala allah aleh wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi laa tabtaacuu hamara imaarta midhaha geedka saaran ha iibinina ha soo gadanina xataa yabduwa salaaxuu ilaahu ka bislaado walaa tabtaacuu famara himaartii has iibinina bitamri timir ha ku gadina laba shay baa la diiday midhihii beerta oon bislaanin lama gadi karo inaad geedka u jeeddo ama dhulka u jeeddo ama inaad goosataba aad rabto salkaba ka soo goysan mooyeene beertii oon midhaheedii bislaanin oon aafo ka nabadgelin inaad qofka ka gaddood lacag ka qaarata ma bannaana maxaa yeelay nabigu wuxuu ku cilleeyey ara'ayta idaa amsaka allaahu athamar fabima yaahudu axadakum maala akhiih bima yaakhudu axadakum maal akhiih haddii beertii midhaheedii ay halkaa ku dhimato oy baabacdo oy soo bixi weydo walaalkaa xoolihiis maxaad ku qaadan buu rasuulka sala allah aleh wasalam xataa yabduwa salaaxuhu walaa cillada koobad wey cillada labaad ta la diiday waxaa weeyaan haddii biseelka ay gaadha xataa ama aafada ka nabad gasho timir dhulka taalla mid geed saaro lasuma gadi karo maxaa yeele lama garanayo jahaala ku jirta ribaawlfadli baa laga baqayaa wa qaala saalim wuxuu yidhi akhbaranii cabdullaahi cabdullaahi baa ii warramay cabdullaahi waa aabbihiis cabdullaahi binu cumar can zayd binu haabit buu ka wariyey waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabi can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam buu ka warramay annahu rasuulku rakhasa wuxuu rugseeyey bacda daalika intuu musaabanada xarrimay kadib fii bayci alcariya caariyada beeceedii birutabi rutab ayuu nabiga calayh salaam rugseeyey aw bitamri timir marka birudabidaasi in timirtii dhulka taalay rudab lagu gado taa ayada waa la ogolaaday laakiin in timirtii timir lagu gado taas ayada ah ayaad mooddaa marka inay halkan uu bannaynayo yani qof kale isaga ah inuu rudabkii timir ku gado ama timirtii rudab ku gado isdhaafsadaan walam yurakhis fii kayri dalik waxaa beeculcaraayo ka ahaysa ma ogolaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayib walam yurakhis fii hayri dalika kaa waxaan ka ahayn muuna ruqsaynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkaa masalada laga soo reebay masalat almusaabana oo muxaram aheed qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naafic can ibni cumara can zayd bni haabitin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama rakhasa lisaaxibi alcariya cariyada kii uu saaxiibkaa wuxuu u ogolaaday waa qofkan raadinaya radabka weeyaane an yabiicahaa bikharsihaa in ayada xisaabteedii uu gado min atamri timir xisaabteedii oo timira ah ayuu ku iibsanayaa xisaabteedii nooca uu rabo ee radabka ah inta uu rabo xisaabteeda oo timira ah ayuu gadanayaa kharsigu waa la xisaabi waa la qiyaasi geedkan isagaa ah, midhaha saaran hadhow hadday timir noqoto meeqay noqon kartaa intaas dadka beeraleyda yaqaana way garan karaan kharsi baa marka la yidhahdaa qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa sulaymaan bnu bilaan can yaxya bnu saciidin qaala akhbaranii naafic annahu samica cabdullahi bni cumar yuxadiثu ana zayd bn haabit xadaahu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam rakhasa wuxuu ogolaaday yani rugsa haddaad maqasho shay xaaraan ahaa oo markaasi xaajo darteed loo ogolaaday wey rakhasa fi lcariya cariyadii ayuu nabigu rugseeyey oo musaabanadii baa laga soo reebay yaakhudahaa uu qaadanayo ahlulbeyt reer baa waxay qaadanayaan cariyadii ayay qaadanayaan bikharsihaa bay ku qaadan ayada xisaabteedii iyo qiyaasteedii oo tamran timir ah oo yaakuluuna haddeena caariyadii bay cunayaan geedihii caariyadaha rudaban xaalay tahay bay cunayaan rodab bay cunayaan marka timir bay bixinayaan rodab bayna cunayaan oy rabaan inay qaataan qadarkii marka rodobka asaga ah timirta lagu qiyaasi lahaa intee lagu qiyaasi lahaa ayaana lagu iibsanaya wey macnaha raqasa fi lcariyati yaakuduha ahlulbeyti bikharsiha tamra yaakuluunaha rudaba marka masaladan waxaa weeyaan masaa-isha la yidhaahdo yani waxyaalaha sadu dariicada la yidhaahdo isha xaaraamta ku gaadhsiinaya haddii ay xaajo timaado tunazalu manzilat daruura tunazalu mansilatu daruura shaygan isagaa ah hadduu yahay asal ahaanu xaaraan u yahay daruuro unbaa lagu bannaysan karaa xaajo laguma bannaysan karo ila marka laga hadlaayo masaalixda laga hadlaayo masaalixda iyadaa ay culammadu qaybiyaan daruuriyaad iyo xaajiyaad iyo taxsiiniyaad iyo kamaaliyaad iyo u qaybiyaan shayga daruuriyaadkaa waxa shayga maaragtay asal muxaramka u ah waxa uu lagu bannaysan karaa daruura qofku inuuna ka maarmi karo naftiisa khatar gelayso amaa shayga asal ahaan aan muxaram u ahayn laakiin wasiila ila alxaraam xaraam buu ku gaarsiinaya waxa la yidhaha sadubaraa'ic weeyaan midda iyada ah xaajada ayaa lagu bannaystaa xaajada lagu banaystaa ee xadda daruura lama gaarayo oo qofkan timir buu hadda haystaa fiiri timir buu haystaa qof timir haystana daruuro ma hayso gaajo ma hayso u dhiban mahayo radad baan waayo u dhiban mahayo laakiin xaajaa haysa daruuro ma haysee xaajaa haysa xaajadiisii marka maadaama oo timir in timir kale lagu gado baqid laga baqaayo ribo inay ku gaadhsiiso darteed loo xarimay oo wasiila ila riba ay tahay laakiin aynu riba aan lagu xaqiijin karin jahaaladaa darteeda nagu xumbaaray ayaa waxaa la yidhi hadihi alxaaja tunazalu mansilatu daruurati fi lxukmi daruuro oo kalea la dejinaya laakiin hadday ahaan laheyd caynuriba hadday ahaan laheyd caynuriba laa yustabaaxu bilxaajati lagu banaysan maayo daruuro ma lagu banaysan karaa daruuro ma lagu banaysan karaa saa wey macnaha rakhasa fi alcariyati yaakuduha ahluulbeyti bikharsiha tamra yaakuluunahaa ahlubeytkibaa marka waxay cunayaan cariyadii geedihii ay soo caariyaysteen ama ay timirta ku bedesheen rudaban xaalay tahay bay cunayaan وxadaثnah mحamed بن المثنى الcanزي qal xadaثna cabdالوهاab الثqفي qaala samictu yaحya بن سacيidi yquul أhbaranii naafic bhada الisnaadi miثlah mutaabaco weeyaan oo sanadkaa hore yaxya بnu سaciid waxaa ka warinaya سulaymaan بn bilaal haddana waxaa warinaya cabdالوهاab الثaqفي miثlahu waa saas qaala xadaثnahu yaحya بن yaحya أhbarna hushaym بن baشhiir can yaحya بn سacيidi bhada الisnaad ayaduna hushaym بn baشhiir baa wuxuu mutaabacinayaa kula min cabdilwahaab wa sulaymaan binu bilaal can yaxya bni saciid mutaabaco weya iyaduna hayra anahu marka waxaad leedahay ku celinaysa hayra anahu hushaym binu bashiir qaala wuxuu yidhi riwaayadiisa uu yaxya ka wariyey waalcariyatu buu yidhi cariyadu fasiray annakhratu waa geetimireed tujcalu loo yeeli lilqowmi dad dad baa la siini waa suuraddii labaad ee cariyada taana waxay ahaayeen dad timir haysta oo rudab raadinaya tanna waa dad geedihii timirtaba la siinaya oo waxba kala haysanin alcariyatu annakhlatu waa geetimireeg tujcalu lilqowmi dad baa la siinayaa markaasay sugi waayayaan fa yabiicuunaha geedihii bay gadanayaan bikharsihaa qiyaasteedoo tamra tamran timiraha la siino waxaa leeyahaye ma sugi weydeen geedihiina nasiyahaa qiyaasteedoo timira qaato oo iskaga dhexbaxa beerta ayaa la leeyahay waa suuraddii labaad ee cariyadu ay lahayd suurada koowaad waxay ahayd hore ninkan timir buu haystaa laakiin wuxuu u baahan yahay caruurtiisa inay rodab u helaan sida caruuraha kaleba ay beer timir ahoo freesh ah u cunayaan taanuu raadinaya xaajo ay haysay kanna waxaa weye waa dad geeda la caariyeeyo ly geedaha suga maal bay waad maashanaysaan wixii ka soo baxaad goosan doontaan kadib bay sugi waalayahan markaasaa lagaba iibinoo laleeyahay geedahan qadarkoodii oo timira qaata ayaa laleeyahay alnakhlatu tujcalu lilqowmi baa la siinaya waa geedihii ogow fayabiicuunaha way gadanayaan haddii sugi waayeen bikharsihaa ku gadanayaan qadarkeedii tamran xaalay timira tahay waxadaanaa muxamed bn rumx bn muhaajirin qaala xadaanaa layثu allayث bnu sacdin can yaxya bni saciidin can naaficin can cabdillaahi bni cumara qaala xadaanii zayd bnu haabitin zayd bnu haabit radi allahu canhu ansaariyun jaliil saxaabiyun jaliil min alansaar kaatib lwaxyi baa la yidhahdaa waxyi yuu qori jiray markii dambena qur'aanka dadkii aruuriyey buu ku jiray musxafka jamciyey marka hore abubakar iyo cumar xilligoodii kadibna wuxuu ku jiray kooxdii loo bixiyey xilliga cumaan ee musxafkii cumaaniga ahaa soo jamciyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rakhasa fii beyci alcariya beyca beyculcariyada la yidhaahdo ayuu nabigu ruqseeyey bikharsihaa buu ruqseeyey qiyaasteedaoo tamran timira in lagu gato qaala yaxya alcariyatu an yushtara an yashtariya arajulu waa inuu ninku soo iibsado tamranna khalaati geedihii timirtaa midhahoodii liطacaami ahlihi ehelkiisa inay cunaan rudaban rudab ay cunaan bikharsihaa buu ku soo gadanayaa qadarkeediiyo qiyaasteedii tamran oo timiruu ku soo gadanayaa waxadaanaa ibnu numayrin qaala xadaanaa abi xadaanaa cubaydulaahi alcumari qala xadaanii naafic mawla bna cumara can ibni cumara can zayd bni haabitin radia allahu canhuma radia allahu canhu cabdullahi bn cumar iyo zayd bn haabit ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rakhasa fi lcaraaya cariyadii buu ruqseeyey an tubaaca in la iibiyo bikharsihaa qiyaasteeda kaylan oo miis ah waa shardi waxaan nidhi shuruud saddexaa shardigaa jirta qofkan inuu hadduu markuu arrintan samaynayo waa inuunan lacag uu ku soo gato oo waayo haddaad lacag haysato toos baa usoo gadanaysaa ribada waad ka dhabaxaysaa fabiicuu kayfa shi'tum weeyaan kolay labadii jinsi hadday kala duwanaadaan idaa kaana shardiga labaadna waxaa nidhi waa in kharsi la sameeyo oo timirtan ayadaa un aqali taqdiir jahaaladii lasoo yardhaweeyo jahaaladii lasoo yar yardhaweeyo oo la yidhahdo warbeerta maxaad u noo tahay geedahan timirta inay kasoo bixi doonto meeqaad u malaynaysaa intaa haya hayo beddelkeediioo timira qaado afradda banaadna saa u cun qiyaas shardiga labaad wey shardiga saddexaadna kharsigaasi marka la qiyaasayo qadarka waa inuuna gaarin khamsata awsuq wax ka badan ama khamsata awsuqin shakigaasaa ku jira ila riwaayatu khamsata awsuq aw duuna khamsata awsuq oo khamsata awsuq shakigaasi ku jira marka waxaana xoog badan inaan shan wusqin la gaadhsiinin maxaa yeelay alyaqiinu laa yazuulu bishak haddii meeshan waxaa weeyaan masaladan waa masalo asalkeeda xaaraan u ahaa kol hadduu asalkeeda xaaraan ahaana xaajo iyo daruuro darteeda loo baneeyey sheega asaga ee xaajada ah iyo daruurada ahna laa tustabaaxu bishakin wixii yaqiinoo la hubo oo ah xadiidku inuu caddeeyey wax shan wusqi wax ka hooseeya shan ritiran wax ka hooseeya taayadaa ayadaa muran kama taagna waa yaqiin waxaa shaki ka jira shan wusqi ma la gaadhsiinayaa marka yaqiintaasaad ku baaqi noqonaysaa lianna masalada marka horeba asalkeeda xaaraan buu ahaa shakina laguma banaysanayo ayib qaala waxadaana ibnu numayr maxamed cabd cabdillahi qaala xadaana abi xadaana cubaydulaahi cubaydulaahi ibnu xafs bnu caasim xadaanii naafic mawla bni cumar can ibni cumar can zayd bni haabitin ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam rakhasa fi lcaraaya buu ruqseeyey an tubaaca bikharsiha qiyaasteedii oo la qiyaasay kaylan oo miis oo timir ah ayaa lagu iibinayaa bikharsihaa ayaa waxaa lagu gadayaa kayla yani kiilo timir ah yani miiskeeda la yaqaano oo la xisaabay oo la qiyaasay oo timir la garanayo waxadaanaahu ibnu muhanى maxamed ibn muhanى alcanazi qaala xadaana yaxya bnu saciid alqaطaan can cubaydillahi bihada isnaad waqaala an tu'khada bikharsiha waa isku mid tu'khada iyo tubaaca iyo waa isku mid wey in lagu qaato bikharsiha qiyaasteedii ayaa lagu qaadanaya waxadaana abu rabiic الzahraani sulaymaan ibnu daawuud wa abu kamil jaxdari qaalaa waxay dhaheen fudayl qaalaa waxay dheh xadaana xamaad ibnu zayd xaaw xadaana caliy bnu xujrin qala xadaana ismaaciil kilahuma can ayub can naafic bihada اlisnaad ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wali wasalam nabiga rakhasa fii bayci alcaraaya bikharsihaa waxadaanaa cabdullahi bnu maslamata alqacnabi qaala xadaanaa sulaymaan yacni ibni bilaal can yaxya wahu bnu saciid can bushayr ibni yasaarin can bacdi asxaabi rasuuliillah qaar saxaabada nabiga ka mida ayuu ka warinayaa min ahli daarihim weliba xaafadooda ah ahlu daar waxaa loo jeedaa ahlulmaxalla xaafadoodii niman ka midahoo saxaabada nabiga ka mida ayuu ka warinayaa ninkan la bushayr ibnu yasaar minhum waxaa ka mida sahl bin abi xama radia allaahu canhu ana rasuula lah waxay sheegeen qaaluu waa ku jirta ana rasuula اllahi sala اlah alay waslam nabigu nahaa wuxuu reebay can bayci thamari imaar faadii la akhriya waa faada waa geesta markay saaranta himaar bitamri timir lagu gado wa qaala dalika aribaa in timir timir lagu gado aan qadarka isleekaashada aan sawaa'an bisawaa'in mila bimilin aynan ahayn oo la hobin ribaa lagu xumbaaraya haddii la hubo inay kala badan yihiin waa ribo way cadda haddii la garan waayo inay isleegyihiin garan waagaasaa ribo lagu xumbaari oo qaacidada soo sheegnay way soo celcelinay aljahlu biاtamaauli kaalcilmi biاtafaaduli fi اlxukmi qaacidadaas ku dheg masalada way ku anfacaysaa fi hada albaab ayay ku anfacaysaa iyo baab riba oo idilba labadan shay ma isleegihiin wallahi ma garanaynaba hadday timaado khalaas riba alfadli ayaa lagu xumbaarayaa dalika riba ribo wey maxaa yeelay way kala badnaan karaan tilka almusaabana in timir dhulka taalloo miiskeeda la yaqaano mid geedka saaranoon la aqoon lagu iibiyo musaabana magaceeda la dhahaa ilaa annahu nabigu rakasa wuxuu ruqsay oo ka soo reebay musaabanada suwarkeedii fii beyci alcariya cariyada beeceedii oo waa maxay annakla waannakhlatayn geed timireed iyo laba geed geedoo timiroo yaahuduhaa ahlulbeyti reer ay qaadanayaan weeyaan waa la siiyey kadib ay sugu waayeen waaba laga gaday timir ba looga gaday ma ahee rodobkay oo timir bay bixinayaan marka ama ayagaa timirta bixin ama ayagaa la siin labada suuraba way jirtaa qala xadaana qutayba bnu saciid qala xadaana layt ibnu sacdin xaw xadaana ibn rumxi moxamed bn rumxi bn muhaajir akhbarana laytin can yaxya bnu saciid can bushayr bni yasaar ah. waxaa la dhihi jiray almacrifatu bacda anakirati caynu luulaa soo lama dhihi jirin ya almacrifatu bacda anakira caynu luulaa hadda fiiri wuxuu kuri xadaana layun buu ku yidhi haddana muxuu kuri akhbaranaa allay laykan waa midka horuun can yaxya binu saciidin can busheer hmm. fii suurati eh, alxaaqa miye facasaa fircauna ah, tii hore maxayd ya rasuula facasaa fircaunu rasuula facasaa fircaunu rasuula ayib taas weeyaan macrifa bacda nakra qaala can yaxya bnu saciid can bushayr bnu yasaar can asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam anahum qaaluu rakhasa rasuulu اllahi sala اllah alيه wasalam wuxuu ruqsayay fii bayci alcariyati bikhalsiha tamra qiyaasteedoo timira in lagu bedesho rudabkiibuu ruqseeyey bishuruudin ثalaaثة hadday qaarnabadu ka badayaanba waxadaana moxamed bn muhana alcanazi waisxaaq bn ibrahim alxandali wbn abi camr moxamed bn yaxya jamiican can اthaqafiy aqafiga waa ninka cabdilwahaab lagu soo lahaa in badan cabdilwahaab ibn cabdilmajiid qaala samictu yaxya bnu saciid alansaari yaquul ahbaranii bushayr ibnu yasaarin can bacdi asxaabi rasuuli illahi sala allah aleh ali wasalam min ahli daari xaafadooda ka mida saxaabada qaar ka mida oo xaafadooda ahaa oo isku qowska xaafada ahayn ana rasuula allahi sala la alay sl nahaa fadakara bimili xadiid sulayman bin bilaal can yaxya wataabacawi hayra ana isxaaq isxaaq ibn ibraahim sheekhu muslim wibn muhana moxamed ibn muhir sheekhu muslim jacalaa waxay yeeleen makaana riba azaban yani hadi riba iyo hadi muzaabana meeshaan soo maray aya waxay dhaheen hada zaban muzaabana weeyaan baycu tamri bihamar waa muzaabana iyo alriba waa ribo midna waa magacii midna waa natiijadii iyo macnihii sharcigaa weeye marka makaana alriba weeya xugun ahaan maxaa yeelay waa suurada muzaabana la yihahdaa wa qaala ibn abi cumar alriba bu isagu yidhi alriba saa soo maray riwaayada hore waxadaanaahu camru naaqid ibn bukayr wibn numayr moxamed qaala waxay dhin xadaana sufyaan ibnu cuyayna abu muxamedin can yaxya bni saciid alansaari can bushayr bni yasaar can sahl bin abi xaamata can الnabiy salى اllah alيه waslm w xadiiثihim qaala waxadaana abu bakr bin abi shayba waxasan اlxulwani xasan ibnu caliy qaala waxay dhin xadaana abu usamata xamaad can اlwaliid bni kahiirin qaala xadaanii bushayr bnu yasaar mawla bani xaariثata ana raafic bna khadiij wa sahl ku darso sahl baa soo ogaatay can bacdi asxaabi rasuuli min ahli daarihi waxaa soo maray sahl raafic bnu khadiijna waa ku jiray raafic fii baabi markaas albuyuuc beeraha iyo laga hadlaayo raafic bnu khadiij waad arki doontaa in badan oo masaladaasi yuu caan ku yahay gaar ahaan masalat almukhaabara wa sahl bnu abi xamata qaala xadaanaahu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh ali wasalam nahaa wuxuu reebay can ilmusaabana musaabanadii buu reebay oo waa maxay althamar bitamar midho geed saaran in mid dhulka saaran lagu iibiyo on la kala garanaynin ilaa asxaab alcaraaya baa laga soo reebay dad u baahan oon sugi karin oo waxay ku gataan gataanoo lacagan aanay haysanin fainahu nabigu qad adina lahum ahlulcaraaya waa u ogolaaday qaala xaddaana cabdulah bn maslamata bn qacnabi qaala xaddaana maarixa xaddaana yaxya bnu yaxya allaydi walafdu lah qaala qultu limaalik baan waxaan ku idhi maalik bnu anas yaxya bnu yaxyaha waa ragga ruwaatu muwaa maalik ragga wariyuu ka mid yahay qultu limaalik waxaan ku idhi xadaaka axadaaka istifhaam baa ku jirta xadaaka xadaaka daawuud bn xusayn makuu sheegay can abi sufyaan ma kaagu warramayn mawlaa bin abi axmed ahaa an abi hurayra ma ka sii wariyey ana rasuula اllahi sala allah alيh wasalam rakhasa inuu ruqseeyey fii bayci alcaraaya bikharsiha qiyaasteeda fii maa duuna hamsata awsuq shan wuuski wax ka yar ow fii khamsati awsuq ama shan wuuski yashuku daawuudu baa shakiyeye qaala khamsatu awsuqin ow duuna khamsa inuu yidhi qaala nacam haa buu yidhi waa ka maqlay sidaa iyada ah daawuud maalik haddaan ahay oo shakisan qaala isagoo leh hamsatun aw duuna hamsa marka shakigaasi daawuud buu ka ahaaday waana midka khilaafka fuqahada keenay in shan wusqo la gaarsiiyo iyo in laga yareeyo qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala qara'tu calى malikin can naaficin can abi cumara can cabdullahi bni cumar yaxya bnu yaxya malik naafic ibni cumar min rubaaciyaati muslim buu ka mid yahay sanadkan wa acla alasaniid min acla alasaniid muslim sanadka ugu gaaban ee ugu caalisan ee asaga nabiga udhexeeya calayhi salaatu wasalaam afar weeyaan ulaaiyaad ma laha ha soo ogaadin bukhaari ulaaiyaad buu lahaa labaiyo labaatan ulaaiyaad buu lahaa bitakriir calaa bacdihim marka laakiin muslim waxaa weeyaan rubaaciyaadka ugu yar inta uu nabiga ka tirsado nabiga asaga abtirka u dhexeeya ee waxaa weeyaan waxaan waa sanad baa la yidhaahdaa samuu lana rijaalukum sida nasabka oo kale loo abtirsadoo kale ayaa axaadiista nabigana calayhi salaatu wasalaam raggii ka wariyey ayay kutubtii maarata raggii kutubta qoray iyo nabiga alay slam inta udhexaysa asaaniiddaasi ayaa laga hadlaa marka caali iyo naazil caali iyo naazil ayuu yuu u qaybsamaa wkulamaa qalad rijaaluhu calaa wkulamaa qalad rijaaluhu cala wadiduhu daka aladii qad nazala manduumadii mubaaragaheedee camar binu futuux albayquuni uu lahaa haddee wataas saasuu dhahaa oo anwaac iyo qaybo usii sii qaqaybsanoo kamaa fasalahu alxaafid ibnu xajar fii nukbatihi wa nusati nadar ayaduona aad usii faahfaahiyo qaybo usii qaybiyey culuwgaasi inta qayba uu sii noqdo iyo mid walbaba naazil oo kasoo horjeeda marka hadda rubaaciyaatu min ladaaif alisnaad waxaa weeyaan sanadku waxaa weeyaan rubaaciyaat rubaaciyaadkuu ka mid yahay waa rubaaciyaat waxaa kaloo latiifo ah waxaa weeyaan musalsalan bilmadaniyiin musalsal bilmadaniyiin sanadkan oo idil waa madaniyiin yaxya bnu yaxya tamiimi ninka la yidhahdo malik ibnu anas almadani naafic mawla bni cumar almadani cabdullah bn cumar almadani marka waxaa weeyaan sanadka dhanna waa ahlu madiina ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can ilmusaabana wاlmusaabanatu musaabana baycu thamri himaar geed saaran lagu gado bitamri timir kaylan la miisay wa baycu lkarami karamka waa geedka cinabkee bizabiibi zabiib in lagu gado kayla karamkii oo oo hadda laga wado cinabkii laga wado in zabiib lagu gado iyadana waa sidoo kale oo markuu cinab yahay midhihiisi waa artay intuu leegyahay waa burbuuran yahay cinabka intaa leegee buuran hadhow markuu uu angego zabiib buu noqon waad artay zabiibku intuu leegyahay waa yaryaryahay marka zabiibka yanyan eed arkaysaanee la cuno wuxuu ka soo jeedaa cinabka buurbuuran buu ka soo jeedaa ama canab waxaad tidhahdaba buuran timirtan aad argtay isku qunashanayaduna waxay ka soo jeedaa rudab bay ka soo jeedaa buurbuuran liskuma gadi karo liannahu marka laisku iibiyo middan timirta ah ama zabiibkii cinab ama rudab lagu gado isku miisaan hadow uma noqonayaan nabiga alai salam wuxuu yidhi ayanqusu rudabu idaa yabis rudabku soo ma nusqaamayo markuu angego haa baa layidhi meeshaad haddaay toban kiilo oo rodaba aad taagneed markuu angego wuxuu noqon karaa toddoba kiilo siddeed kiilo hoos buu u dhici timirtiina waad qaabilisay oo toban kiilaad ku gaday toban kiilo iyo toddoba kiilo lasku gaday korkana magaca timirta ka wadan oo isku jinsi ah baycu tamri bitamri mutafaabilan ribay noqonaysaa ribaawlfadli bay soo gelaysaa qaala xadaana abubakr bin abi shayba wmuxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana muxamed ibnu bishrin qaala xadaana cubaydullahi alcumari can naafic ana cabdallahi akhbarah ana nabiya sala allahu alayh waaalih wasalam nahaa wuxuu reeb can musaabana oo waa maxad musaabanana baycu tamri nakhli geetimireedii midhaheedii oo bitamri lagu iibiyo keylan la misay wa baycu cinabi cinabkii oo bizabiil lagu gada keylan xaalu yahay wa baycu zarci zuruucdii iyo beerihii dalagii kale ee bilxindati lagu gado keelan miisay yani gelaydii iyo xindadii qabandido sabuulkeeda ku jirta in lagu iibiyo mid miisanoo la garanayo taasaa la diidan yahay intaba musaabanay soo wada gelayaan qaala waxadaanaa huwa abubakr bn abi shayba xadaana ibn abi zaaida zakariya bn abi zaaida can cubaydulah bn hadris mila qaala xadaana yaxya bnu daciif abu zakariya wahaarun bn cabdillaahi alxamaal waxusayn bnu ciisa qaaluu waxay xadaanaa abu usaama xamaal qaala xadaana cubaydullahi alcumari can naafic can ibni cumara qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu reebay can ilmusaabana waalmusaabanatu baycu thamri nnakhli geedtimirada midhaheedaoo bitamri timir lagu gado timirtaasoo keelan la miisay wa baycu tamri zabiibi zabiib la gado bilcinabi cinab lagu gado keelan xaala kownihi uu yahay cinabku keela mid la miisoo la garanaayo meelaan zabiibkii eh, keela lagu gado bilcinabi keyla marka midkood haddii la garanayo kakalaan la garanayn marka cinabkii lama garanayo lakin zabiibkii baa keelan ah wa can kulli tamrin timar kasta in la gado bikharsihi lagu gado waa diiday nabig alayh salaam ilaa baycu lcaraaya baycu bayculcaraaya iyadu kharsigeedaa la ogolayay qiyaasteeda xaajo darteed baa loo ogolaaday kuwan kale walow khurisa ha laba kharsiyo ha la gamido oo ha la qiyaasa ama ha la xisaabo waxa ay noqon doonto markay timir noqoto ama ay noqon doonto marka zabiib ay gaadho ama ay noqon doonto markay xubuubtan ayada ah ay noqoto midho fintixiyo ay noqoto walow ha la hala ha la qiyaasay intaasi noqon doontaa hala yihahde lama ogolo liannahu arrintaa ayada jahaalo weli kama zuulin jahaalo weli kama zuulin in ay tahay beyculcaraaya oo markaa jahaaladaasi kharsiga lagu yargaabinayo lagu yaraynayo jahaalada weli maa zaalad laakiin lilxaajati baa inta kale indhaha looga laabay waxadaanii xadaanii xali bnu xujrin sacdiy wa zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil wahuwa ibnu ibrahim ismaaciil bn ibrahim miqsim ibnu culaya can ayuuba ibn abi tamiim sikhtayaani عن naafici mawla بن cumar can ibni cumar cabdullahi bni cumar bni lkhadaabi radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam nahaa can almusaabanati walmusaabana an yubaaca maa fii ru'uusi nakhli geetimireeda madaxeeda midhaha saaran bitamrin timir lagu gado bikayrin la miisay musaman la magacaabay bikayrin lagu gado kabada musaman la magacaabay in zaada buu leeyahay markaasu wuxuu lihi hadduu ziyaado faliya anaa iskale ziyaadada wain naqasa hadduu nusqaamana fa calaya aniga korkayga ka nusqaantay ad waxba kaama gelin wixii ziyaadana anaa qaadan wixii nusqaan ana iga nusqaantay iga gad saasay ku raadli noqdeen ku heshiiyeen ribo wey ilaa fii baabi alcaraaya caraaya laga sarreey mooyeen waxadaanaa abu rabiic zahraani wa abu kaamil fudayl ibnu xusayn qaala waxay dheen xadaanaa xamaad xadaanaa ayub bihada lisnad naxw xadaanaa qutayb binu saciidin qaala xadaanaa leyt xaa waxadaanaa moxamed binu rumxin akhbarani leyt can naaficin can cabdillaahi bni cumara qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay can ibnu zaabana an yabiica inuu iibiyo amra xaa'idihi beertiisii midhaheedii geed ka saaraa in kaanad hadday tahay xaa'idka iyo beertu naklan geedtimireed bitamrin timir inuu ku gadaa la jiiday kaylan la miisay wain karaman hadduu karam yahay geedka cinabka an yabiicahu inuu iibiyo bizabibin zabiib inuu ku iibiyo karamkii kaylan xaalwe mid la miisay wain kaana zarcan hadduu yahay beerti kale ee midhaheed an yabiicahu inuu iibiyo bikaylin acaamin raashina nahaa can dalika kullihii dhammaan waa reebay wa fii riwaayati qutayba aw kaana zarca qaala xadaaniihi abu aahir axmed bn camr abu daahir axmed bnu sarxin almisriyu qaala ahbaranaa ibnu wahbin cabdulahi ibnu wahb qaala ahbarana yunus ibnu yaziid xaw xadaanahu ibnu raaficin maxamed bnu raafic xadaana ibn abi fudeykin maxamed bnu ismaaciil bn muslim ahbarani daxaak xaw xadaanii suweyd bnu saciid xadaana xafs bnu maysar xadaana muusa bn cuqba kulluhum can naafi bihada isnad xadiiin baabun wuxuu ku saabsan yahay man baaca nahlan ninkii iibiyaa beer timir ah calayhaa korkeedana uu yahay hamarun midho uu yahay waxa uu gadanaya marka midhaha ma ahee beertii buu u jeedaa midhaha ama midho markaas muuqda ahaado ama mid ku maqan ahaado oo ta'biir beertii timirteeda la owr dhabay ee ta'biirka lagu sameeyey qof hadduu gado midhaha meeshaa ku maqan yaa iska ma ninkii ku cidya baxay ee ta'biirka sameeyey ee hawshaasi gaday ee baayac ahaa ee beerta lahaan jiray baa fasalkan goosani mise ninkan soo gatay ee beerta ku wareegaybaa beerta iyo waxay dhali doontaba ku wareegi tanuu ka hadli doonaa xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can naafic can ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi man baaca nakhlan ninkii beer timira iska iibiya beertaasoo qad ubirad la urdhabay ta'biir iyo talqiix waa camaliya la sameeyo oo beeraha timirta lagu sameeyo timirtu waxay leedahay dakar wa unfa bay leedahay lab iyo dhadig bay leedahay geedahan timirta mid waxaa jira aan waxbaba dhalin boocun buu soo bixinaya ubax buu bixini waa un yar ciyaaraya midhiis eh, eh, ubaxiisaasa laga faa'iidaysano beerta kala riminaya marka midna waa middii midhaha keenaysa marka midda ayada ah ee dakarka ah ama lab ayaa ubaxeedii intii lasoo qaado yaa middan kale ubaxeedi intii saa loo dilaacayaa la dhexgeliyaa markii la dhexgeliyo sidaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay beertaasi ay ku hagaagaysaayoo midho fiican ku dhashaa markii nabiga calayh salaam beeraley muun ahayn rasuulka calayh salaam reer maka xagga beecshirada iyo lacagta la weydiin jiray wasanka waxyaalahaas la weydiin jiray alwasn wasnu ahlu maka walkaylu ahlumadiina waa ka ahay marka xagga lacagaha iyo miisaankooda iyo nuquudda iyo muxuu ahaa qaraariidi iyo eh, arrimahaasa yaqaaneen ayagu arrimahaas awaaqida yaqaaneen markuu reer madiinoo beeraleya nabiga calayh salaam uu yimid markii xilligii la gaadhay xilli beereedka aheed beerta ay eh, la talqiixin jiray u arkay iyagoo beerihii timirtaa kor ka saaran oo wax googoynayo wax isku gelgelinay ayuu yidhi maxaa samaynaysaa bu nabiga salam sidan sidanaan beerta yeellaayo xilligii baa la gaarayoo mar nabiga alai salaam wuu ijtihaaday ijtihaadkuna eh, ambiyada way ku bannaan tahay wixii markaasi eh, aan nas ku imaanin waa u bannaan tahay wixii markaasi eh, nusuus shariica waa loo waa loo toosinayaa marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan u arkaa inuu waxba faa'idaa ah keenaynin baan u arkaa buu yidhi haddaad iska dhaaftaan haddaad dhaaftaan inuu waxba inaga bedeli maynin baan u arkaa marka wuxuu ka hadlayay umuur adduunyo iyo unbeero iyo howlahaasuu nabiga ka hadlaayee wax waxyi oo markaa uu ka hadlaayey oo diin oo axkaam oo sharci ah nabiga alay salam markaasi arrintu ma ahayn marka haddii saxaabadu hadalka nabiga maqleen waxay ku xumbaareen inuu yahay masala waxyi ah oo diina oo sharci ah oo amarkii nabiga ilaa adeeco ay tahay ayay ku xumbaareen tanay ku xumbaareen markaasay iskaga tageen sanadkii asaga ahaa beertii miro fiican waa dhali weyday markaasuu weydiiye maxaa dhaca beertiina maxaa ku dhacay nabi allow sidaasaa yeeli jiray waa kaa haddii hadalkaas aad tacliiqisay markaa nabiga calayi salaam wuxuu yidhi antum aclam biamri dunyaakum idinkaa iga yaqaana umuuraha adduunyada umuuraha adduunyada shareecadu waxbay tahdiibisaa waxyaalaha qararka jahaalada mxua qishiga cadaawadda waxa keeni arrimahan bay shareecadu ku ilaalin mooyeene maxaa maxaad faa'iido ka heli iyo maxaa ribx ka heli iyo beertaada maxay ku kobci iyo maxaa lagu bacrimiyaa iyo waxyaalaha asaga waxaa weeyaan umuuru dunyo wey idinka arrintaasi iga yaqaana buu nabigu sala allah aleyh waali wasalam marka masaladaasa talqiixa la yidhaahdo beerta saasa haddii la gado yaa midhaha iska leh xadaana yaxya bnu yaxya qaal qaraأtu cala malikin can naafic can ibni cmr ana rasuul allahi sala allah aleyh waali wasalama qaal man baaca nahlan ninkii iska gadaa beertimireed qad uu ubirad la owrdhaboo la talqiixiyey fa hamaratuhaa midhaheedaas ku maqanee la sugaaya lilbaayici ninkii baayic ahaa ee beertan iska wareejiyey ee lahan jiray ayaa fasalkaasi goosan ilaa an yashtarida almubtaac midkan dambe soo gata ee beerta ku wareegay inuu shardhisan mooyeene oo uu beerta iyo wixii ka soo bixi doono midhaha iyo wixii shaqaood ka qabatay waxay keeni doonto himaara kaa wada gatay shardigaasaan kaaga gadan hadduu dhaho almuslimuuna cinda shuruudihim shuruuddaa marka waa loogelaya dhibaata ma laha laakiin hadduu shardigaa aan la dhiganin waxaa weeye ninkan asaga ahee qalbiga ku haya beertiisan iyo shaqada uu ka qabtay iyo midhahan uu ka filanaya ninka isaga isha ku haya ayaa ishiisa liska laabaya oo liska riixinoo sanadka goosaa laleeyahay qala xadaثna mxamed bn muثنى alcanaزi qala xadaثna yaحya bnu سacيidin xa وxadaثna ibn نmayr qal xadaثna abi جamيعا can cubayd الlah xa وxadaثna abu bakr bn abi shaybةa wlfdul xadaثna mxamed bn bشhrin xadaثna cubayd الlahi can naafic can ibni cmr ana rasuula الlahi salى الlah عalيه ali waslm qaal nabigu wuxuu yidhi أyumaa geetimiray timira kastaoo ishtaraa ushturiya la gato usuuluhaa asalkeedii iyadoo geedkeediiyo dhulkeeda ku taagan baa la gatay waqad ubirad waana la owrdhabay oo talqiix baa ku maqan iyo rimay fa ina samaraha midhaheedaasi liladii kiiba goosan abbaraha owrdhabay ilaa an yashtarida inuu shardisto alladii kii ishtaraha soo gatay mooyeene kii soo gatay inuu mooyeene ah. masaladan markaa waxaa suuro si meel hoose markaad ka fiiriso masaladii waxay u eg tahay baycu himaari qabla buduwi silaaxiha naha rasuulu llahi sala allah alay slam an yubaaca himaar qabla buduwi salaaxiha beertan in la gado midhaheedii oon soo daahirin oo biseel gaadhin lama ogolaan soo maray haddana beer la owrdhabooo la talqiiciyey midhaheediibaa oo talqiix lu sameeye baa la kala iibsaday waxaa lagu jamcinayaa masaladan waxaa weeyaan midhuhu waa iska taabic waxa la kala gadanaya waa geedihii iyo dhulkii wax la gadanayo wixii marka ku maqanaa waa iska taabic weeyaanoo yajuusu fi tabaciyati ow yustabaaxu bitabiciyati ow yuqtafaru fi tabiciyati maa laa yuqtafaru istiqlaalan waxyaabaha taabica la yidhahdo weeyaane waa qaacidadii sharcigeed attaabicu taabic marka waxaan asalkan yuu raacayaa midhuhu iyo farocda raacayaan waxaa la kala gadanaya waa geedihii iyo dhulkii midhuhuna waxay raacayaan xaggaas hadda loo jeedaa taa laakiin ninkan beer buu gatay midhuhu rabaa inuu goosto sanadkan uu goosto oo ka macaasho beertiina xilligii ay aafo ka nabadgeli lahayd maba gaarin aafa ku habsatay taasaan loo galin ayb qaala waxadaanaa qutayba bnu saciidin xadaanaa lay xadaanaa ibn rumxin mxamed akhbarana lay can naafic can ibni cumara ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaal ayuma mriin qofkii ayuma mri'in qof alla qofkii abbara ordhabaa nakhlan geetimireed uma baaca aslaha asalkeeda iska gada faliladii kii waxaa u sugnaaday abbara ordhabay hamaru nakhli geeda midhaheed asagaa goosan ilaa an yashtarida almubtaac qofka soo iibsaday inuu shardisto oo yidhahdo beerta iyo waxa ku dhex jira oo kaa wada gartay shardi inuu shardista mooyane xadana abu rabiic abu kaamilin qaala xadaana xamaad xadaanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaana ismaciil kilaahuma an ayub can naafic bihada isnaad qaala xadaana yaxya bnu yaxya wmuxamed bnu ruxman qaala waxay dhin aqbarana leyd xa xadaana qutayba bnu saciid xadaana leyd can ibni shihaabin can salim bn cabdillahi bni cumara can cabdillahi bni cumara qaal samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam man ibtaaca naklan bacda an tu'abbar inkii soo iibsada geedtimireed intii la owrdhabay kadib fa amarata midhaheeda baacahaa yaa iskale ka iska gaday baayaca waa saaxibu himaar ninki iska jiray saaxibu shajara ilaa an yashtarida almubtaac kii lacagta bixiye la wareegay beerta inuu shardista mooyaane shardi waman ibtaaca cabda ninkii addoon soo gata famaaluu xoolihiisa liladii kiibaa iskale baacahu iska iibiyey ilaa an almubtaac mubtaaca inuu shardista mooyeene marka tan ayadana addoon xoolo lahaa buu sayidkii lahaa iska gadaayey xoolaha isagaa wuu ka reebanaya isagana waa iibinayaa waa iibinayaa laakiin hadduu shardisto qofkii uu yidhi addoonka iyo xoolaha gacantiisa ku jiraan kaa gatay marka ayadaa shardigaasaa la raacaya marka addoonka xoolo ma yeelan karaa bay culimmadu ka hadlayaan fuqahada isku hayaan sayidka hadduu siiyo wuu yeelan karaa iyo maba yeelan karo marka e, man ibtaca cabdan lahu maal lahu maal marka e, ikhtisaas weeyaane tamliig maaha lahu maalintaas lilikhtisaas weeyaane lilmulki maaha bay ku doodayaan kuwa leh addoonku laa yamluk addoonku xuma mulkiyo yacni xooluu hayo oo ka bexmujtalayo oo sayidkiisa u dhiibtay hadduu sayidkii dabco inu addoonka gado xoolihiisa saa ka reebanaya ka reebanaya baa loo jeedaa bay dheheen maxaa yeelay xoolahaas sayidkaa iska lahaa sayidkaa iska lahaa laakiin hadduu shardisto qofkii mubtaaca u yidhahdo addoonkan iyo waxa uu tukaanka uu gadoo dhan baan kaa wada gatay hadduu yidhahdo beecii bay soo wada gelayaanoo waa la wada iibsan karaa hadduu shardisto qala وxadثnahu yaحyى بن yaحyى وabu bkr بن abi shayba وزهير بن xرب qala yaحyى أخbarna وqala الآkخران xadثna سفyان بن عuyaynة عن زهر بhda mثl qala وxadثnii xrmل بن yaحyى أخbarna iبن وهب qala أخbarnii يوسف عن بن شهاaب iبن شهاaب الزهري xadثnii سالم بن cabداللahi بن cمر أن abah abihiisu cabdاللahi بن cمر qاal samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم baa mqlo yqulu bmثl mutaabac wey mutaabaco weeyaan yunuskana wuxuu mutaabacinayaa raggaa سufyaan بن cuyayne iyo rag kasii horeeyey iyo baabun wuxuu ku saabsan yahay annakhl geed timireedii annahyu can muxaaqala muxaaqaladii waalmusaabana musaabanadii wa can ilmukhaabara mukhaabaradii wa bayci thamrati qabla buduwi salaaxiha midhihii oo la gado intayna bislaanin wa can bayci almucaawama sanadaysigii wahuwa baycu siniin mucaawama min alcaam baa laga keenay wahuwa baycu siniin waa sanado in wax lasii sii kala iibsado dhowr marka xadiidka musanafka u baabaystay eh, mutarjimka intaas oo mas'alo oo xadiidka kugu imaan doonto muxaaqaladu waa beerta zuruucda iyo midhaha iyo galeyda iyo wixii lamidkaa ah oo fii sumburiha bayculxubuubi fii sumburiha bixintatin kayla oo bishaciirin kayla an lagu gadaal muxaaqala la yidhaahdaa musaabanada waxaa weeyaan baycu thimaari calaa ru'uusi shajar calaa ru'uusi nakhiil bitamratin kayra baa layidhahdaa mukhaabaradan waxaa weeye baycul ardi bibacdi maa yakhruju minha dhulka in lagu kala kiraysto lagu kala iibsado waxaa ka soo bixi doona baycu tamr qabla budu waad garanaysaa baycu lmucaawama waxaa weeyaan inuu yidhaahdo beertan ayadaa waxaan kaa kiraystay sanad ama laba wax ka soo bixi doona sanad ama laba sano ayaan kaa iibsaday inuu yidhaahdo ama sanadna aniga tabai tabac sanad adu tabaco kiradana sa ahaato lama yaqaano wax ka soo bixi doona inay sanadka sa ninkan u qaatay kana ba'do beertii baa dhici karta ayb hadduu baycu salm yahay mooyeene baycu salm hadduu yahay oo laakiin aynan mucayan ahayn ah, taa yad maslka baycu salm baa la yihahdaa sanad beerta waxaa keenta intaasoo raashina intaasoo raashina ii keen bacda nihaayati sana sanad markuu dhamaada kadib meeshaad ka keenan ay ku taallaa baycu salm wuu imaan doonaa insha allah wa can siniin baycu lmucaawama weeyaan yacni waxaa ka soo bixi doona beertaas sanad ama laba sana ka soo bixi doono yaan kaa gadanayaan kaa gatay lacagteedaan kuu shubayaa taas lama ogolo maxaa yeele beertan wax ma ka soo bixi doonaa ma bi'i doontaa lama yaqaano ama inuu yidhaahdo beertan ii tabac sanad ii tabac xooggaadii xooggaadii waxaad ku qaadanaysaa sanad kale adi tabco marka sanadkii isaga tabcanayo beertaba inay ka baadaa dhici karto oo uu tacab khasaar ku dhaco ah, taasaa dhici karta intaba marka lama ogolo baycu lmuxaaqala waxaan idhi waa midhihii xubuubtahaa oo sabuulkeedii ku jiray oo mid midho ah hoos oo kiiladii la garanay lagu gado musaabanana waan soo ogaanay timirta iyo cinabkii iyo geedka saara mid miisana lagu gado mukhaabarana in ardadii lagu kelayso wax ka soo bixi doona wax ka mid ah ayaa mukhaabaro la yidhaahdaa ayb xadaana abubakr bn abi shayba wmxamed bn cabdilahi bn numayr zuhayr bn xarbi qaaluu waxaydan jamiican xadaana sufyaan bn cuyaynata can ibni jurayj cabdilmalik bn cabdilcaziiz can caطa can jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma qaal nahaa rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam haddab bin abi rabax ay u badan tahay can rasuuli anaha rasul sal sl an muaaqala wاlmuzaabana wاlmukhaabara muxaaqala baycu alxubuubi fii sumburihaa bixabatin kayla muxaaqala ayaa la yidhahdaa mararka qaar raay oo eh, mukhabarada laftarkeeda lagu fasiri baad arkaysaa musaabaradana waxa weeyaan beycu himaari himaarin tamri calaa ru'uusi nakhiiri geedka isagoo midhihii saaro hataa soo marayna casharkayna ku jira eh, horaan soo soconee bitamrin kaylan lagu gado musaabana la dhahaa mukhaabaradana kilaau lardi bacdi maa yakhruju minha dhulkii waxaa ka soo bixi doona qaar ka mida waxaad tihi beertan ka shaqee waxaad leedahay waxaa ka soo bixi doona qaar ka midaad leedahay jamhuur iyo xanaabila meeshaas ku haysta hadday tahay oo uu ninkan uu yidhaahdo beertan ayada ah waxaa ka soo bixi doonuu yidhi waxaa ka soo bixi doonta hadduu yahay jus-un macluumun mucayan taa muran kama taagna inay xaaraan tahay bannaaneen waxaa tidhi beertan ka shaqee ama laga kerayso shaqadaadii xooggaadii waxaa ka soo bixi doona beerta ayada ah toban ku siin baa tiri toban kintaal yaan kusiin baa tiri taa ayada qowlan waaxidan xaaraam wey maxaa yeele beerta ayada ah ma ka soo bixi doonaa toban kiintaal ma tobankaa un bay noqon doontaayoo labadooda ay wada yeelan doonaan ma wax ka yar bay noqon doontaa ma wax ka badan lama yaqaano lama yaqaano laakiin haddii la yidhaahdo bibacdi maa yakhruju hadaasi kilaa lardi bijuزin macluumin mushaac ti hore maxay ahayd kilaa lardi bijuزin macluumin mucayan mucayan la cayinay toban kiilo labaatan kiilo toban jawaan waa mucayan waay taas lama ogolo laakiin haddii la dhaho ardi lardi bijuزءin macluumin mushaac shaygan isaga loo sheegaya ninkan shaqaynayo beerta ka shaqaynayo waa macluum waa la yaqaanaa laakiin mucayan maahe waa mushaac mushaac maxaa laga wadaa waa nisba maawiya nisba maawiya boqolkiiba intaas beerta ayadaa noo tabac boqolkiiba ulu baad leedahay saddex meeloo meel rubuc baad leedahay middaa ayada ay xanaabiladu leeyihin waa banaan tahay liannahu waxay la mid tahay masaladii nabiga uu kula tacaamulay yuhuudu khaybar yuhuudu khaybar uu kula tacaamulay ee uu yidhi bishadri maa yakhruju minha waxaa beerta kasoo bixi doona nis shadri marka waa mushaac shadriga mushaac weeyaan lama yaqaano intay noqon doonto waa mushaac laakiin beerta hadday in yar tahay shadri nis way leedahay hadday badan tahay nis way leedahay ulud kolley ulud wuu ka bixi rubac afar meelood meel wuu ka bixi taa waa la ogolya laakiin wax mucayanaon la ogeen sidii masalatulmubaaraba oo kale masaladii mubaarabada oo kale weeyaan bay leeyihiin hadday mucayan tahay lama garanayo ninka baad lacag u dhiibtay waxaa tii lacagta noogu shaqee haye maxaan aniga leeyahay ribaxa ka soo bixi doona yaa waxaad leedahay toban kun baad ku leedahay ribaxa ka soo bixi doona xaaraam wey ma banaana laakiin haddaad tidhahda ribaxa ka soo bixi doonaan qaybsanaynaa saddex meeloodoo meel yaad adi leedahay anna waxaan leeyahay laba saddex meeloodoo labaan leeyahay uluayn baan leeyahay ulu baa leedahay haddaad tidhahdo saxa waa bannaan yahay qowlan waaxida tanna waa saas oo kale ayay qabaan xanaabiladu jamhuurta waxay leeyihiin maya waxaa ku imaatay aulua warubaca wixii ola diidan yahay ayaa ku timid tanna waxay leeyihin maya ee masalada ayada waa mansuuq ulu rubaca leh waxaa ka dambaysay masalatu khaybar sanadkii toddobaad hijrada nabiga alai salaam ilaa uu ka dhintayn uu kula mucaamulayey bishadri maa yakhruju minha taasaa marka weeyaano way bannaan tahay khilaafun bayna alfuqahaa ayaa ku jirta masalada iyada ayb mukhaabara la yidhahdaa wa bayci thamri xataa yarduwa salaaxu ilaa beerta ay ka bislaato in la gado waan soo marray ciladeeduna waxaa weeye in amsaka allaahu athamra bima yaakhud axadukum maal akhiih beertadii baadoo soo bixi wey midhihi asaga ahaa qofkan walaalka aad ka gaday ayadoon gaarin xilligii biseelka ee aafada ka nabadgeli lahayd ayadoon gaarin midhihiisiina ay ka baado adigana lacagtiisa aad qaadato seed ku qaadanaysaa walaa yubaacu ilaa bidinaari wadirhami laguma gabi karo beertaasi lacag iyo mxuaha danaaniir iyo danaahim waa lacagii xilligaa la isticmaali jiray dahab iyo lacagihii kalena waa way yihiin marka waa goorma laakiin bacda buduwi salaax markii biseelkeeda uu gaaro qabla buduwi salaax maba bannaana markii biseelkeeda uu gaarona ma bannaana iyaduna ilaa bidinaari wadirham oo laguma gari karo midho kale musaabanay noqonaysaa ila alcaraaya mooyeene ila alcaraaya mooyeene qaala waxaddaana cabdullahi bnu xumayd akhbarana abu caasim annabiil bxaak ibni makhladin akhbarana bnu jurayr can cataa abi zubayr anahuma samicaa jaabir bn cabdillahi bn maqlon yaquulu nahaa rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalm fadakara bimilihi ayuu sheegay taabca weeyaan riwaayada hore caddaha waxaa ka warinaya ibnu jurayj cabdilmalik tanna waa ka warinaya abu caasim annabiil sufyaan binu cuyayna mutaabacadan waa naaqisatun bidaraja naaqisatun bidaraja abu caasim annabiil iyo sufyaan baa ismutaabicaynaya sufyaan waxaa sheekh u ah ibnu jurayj daayib kana waa sidoo kale ma aha naaqisa laakiin waxaa ku jirta markii laga fiiriyo xagga abu zubayr xagga abu zubayr dhinaca markii laga fiiriyo sanadkaa hore abu zubayr kuma jirin caddaa can jaabir buu ahaa laakiin midkan waa abu zubayr cad uu la warinayaa halkaa waa laga fiirin karaa calaa kulli xaal ogaataya ibnu jurayd baa ninka la yidhahda midaarka xadiidka ku wareegayo abu caasim nabiil sufyaan baa mutaabicinaya marka fadakara faacilku wuxuu noqonayaa fadakara abu caasim wuxuu sheegay bimilihi ee bimili xadiidi sufyaan oo kale an ibnu jurayd uu ka wariyey qaala xadaana isxaaq bnu ibraahim alxandali ibnu rahawayh qaala akhbarana makhlad bnu yaziid aljazari qala xadaana ibnu jurayd cabdimali abarana cada can jaabir bn cabdillahi ana rasuula allahi sala allah aleh ali wasalam nahaa wuxuu reeba an can lmukhaabara mukhaabara maxaa nidhi kiraahu lardi bibacdi ma yakhruju minha sooma dhulka waxaa ka soo bixi doona qayb baad leedahay beerta inoo tabac qayb baad leedahay idaas siiya haddaad tidhaahdo waxaan ku siin intaasoo jawaan ood cayinto ma bannaana lama yaqaano inta mayay noqon doontaa in kale laakiin haddaad tidhaahdo bijuز'in mushaac juz mushaac boqolkiiba intaasaad leedahay way banaan tahay bay qabaan xanaabiladu nahaa markay leeyihin xadiidkan asaga rubuc iyo uludna waa la nasakhay oo waxaa lagu nasakhay xadiidu lmusaaqaad iyo muxuu ahaa mucaamaladii nabigu uu yahuudda khaybara la mucaamilay bishadri maa yahruj xaggaasaa lagu nasakhay bay leeyihin jamhuurna waxay leeyihin maya mukhaabara nahaa rasuul can almukhaabara baan taagannahay waalmuxaaqalatu muxaaqaladuna waxaa weeye baycu alxubuubi fii sunburiha bixabatin kayla midhihii sabuulka ku jiray oo lagu gado mid miid ahoo la miisay oo la yaqaano wlmuzaabana waa soo ogaano baycu thimaari cala ru'uusi ashjaar aw nakiil bitamrin kaylan wa can baycu thamrati midhihii in la gado xataa tudcima ilaa ay ka quudiso ilaa laga quuto oo biseelkii ay ka bislaadaan oo xilligii la cuni laha ay ka gaadhaan xataa yaduwa salaaxuhaada weeye meeshan walaa tubaacu xataa markay buduwu salaax gaadho oy biseel gaadho laa tubaacu ila bidaraahim wa danaaniir lacag ma lagu gadan karaa yacni shay hayru jinsiha baa lagu gadan karaa baa loo wadaa bijinsiga laguma gadan karo kol haddaan la garanaynin beertan bislaatay laakiin aan la garanayn inta kiila ay tahay haddaan la garanaynin lacaguma lagu gadi karaa haddii lacag lagu gadanaayo ikhtilaafu alajnaas waxa laga baqaaya maxay ahayd inay kala badato soomaynaha inay kala badato dhiba ma lahaaba oo lacag iyo raashin baad ku gadaysaa marka dhibaato ma leh ma ahe waxaad ku gadaysaa raashinkan wuxuu ahaa maalan qabandi buu ahaa beriiskaas ku gaday ah, haddaan idhaahno markaa kala jinsi weeyaan kala jinsi weeye ama xindada iyo muxuuaha shaciirta iyo ayagu way isku khilaafsan yihiin jinsi waaxid ba mase waa jinsaan xadiidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlay wuxuu yidhi oo ka hadlay mila ashyaada isku midka tamru bitamri wlcinab bizabi washacir bishabi walmilxu bilmilx mila bimili sawaan bisawa faida ikhtalafat aljnaas fabiyucuu kayfa shiitum idaa kaana yadan biyadin haddii labadan shay ee ribowgiga ah ee ama raashinka ah ama lacagaha ah kala jinsi ay yihiin waa la kala badin karaa shardi baase jiro ah in hoo iyo hoo ay tahay oo lacagihii baa laisku gadayaa doolar iyo lacag baa laisku gadayaa yadan biyadin hadday tahay dhib male way kala badan karaanoo waa kala qiimo badan yihiin laakiin hoo iyo hoo waa inay tahay ayib raashinkna waa sidoo kale ila caraaya mooyeene caraayada waxay mustatna ka tahay laga soo reebay musaabanadii musaabanadii la diiday timir geed saaran dhulka saaran lagu gado xaaraan bay ahayda ribaawlfadli baa gelayso ma ahayn caraya baa laga soo reebay lilxaajati baana laga soo reebay qaala caddaa fasara lana jaabir baa noo fasiray tafsiirkana fiiri jaabir bin cabdillahi baa wuxuu noo fasiray erayadan ama almukhaabara mukhaabaradii buu yidhi faalardu albaydaa waa dhul iska cad oon waxba ku tabcanayn yadfacuha arajulu nin baa wuxuu u dhiibi ila arajuli nin kale fa yunfiqu fiiha markaasuu ninkii kale ka shaqayn oo ka nafaqayn oo shaqadii qaban mukhaabara la dhihi musaaracana way jirtaa musaaraca iyo mukhaadara waa isku mid qaarkood waxay ku kala farqiyaan musaaracada abuurka abuurka ninka dhulka iska lahaa abuurka baxsan war beerta abuurkeeda waatan ka shaqee waxa ka soo bixin oo ka qaado mukhaabaradana khabiirka mukhaabara min alkhubra laga soo min alkhabiir ninka beerta khabiirka ee ka shaqaynayo yaa abuurkiisii wata isagoo abuurkiisii wata marka wuu ka shaqaysana ayib waa isku mid laakiin xukunkii oo labadaba lama ogolo marka wuxuu leeyahy faalardu albaydaa dhul cad oo yadfacuha arajulu nin uu dhiibi ila arajuli nin kale fa yunfiqu fiiha waa nafaqaynaya uma yaahudu min atamar nafaqadii iyo shaqadii iyo xooggii u qartay imaartii meesha ka soo baxday buu qaadan iyo u qaadan oo wuxuu qaadanaya haddayba noqoto wax mucayan oo la yaqaano toban jawaan baad ku leedahay beerteeda ka shaqee taa iyada lama ogolo qowlan waaxidan waa mukhaabaradii xaaraantaheed hadday mushaac tahayna khilaafun bayna ahlilcilmi waan soo sheegnay wa zacama wuxuu sheegay jaabir ana almuzaabana muzaabanaduna inay tahay baycu ruabi rudab fi nakli geetimireed saaran bitamri in lagu iibiyo timir dhulka taallo oo keylan la miisay walmuxaaqala muxaaqaladuna fi zarci bay gashaa zuruucda oo waxyaalaha xubuubta ee gallayda iyo qabanjida iyo waxaas calaa naxwi dalika sidaasoo kale naxwi dalika wuxuu ka wadaa waakuu ku fasira wuxuu kuli yabiicu zarca zuruucdii alqaa'im ku taagneed bilxabi alqaa'imu taagneed ee sabuulkeeda iyo luunkeeda iyo geedkeeda ku taagneed in lagu iibiyo bilxabi xubuub keylan xaalay tahay xubuubtaa mid la lamaysay intaasoo dhan ba maarata ma bannaana sababta iyo cilladuna waxaa weeyaan waxaan la garanaynay midka geedka saaran kan waa miisan yahay oo la garay midka geedka saaran lama garanayo waa laba shay oo isku magac ah in marka ay kala bataan baa laga baqi oo ribaaulfadli ay gasho jahaaladaasna waxaaba lagu xumbaarayaa tafaadul iyo inay kala badan yihiin firaaran can iribaa wa qubxiha ribada carar laga cararayo darteed oo markay riba ay imaato meesha shaki riba hadduu yimaado ribo u daaweey ribaa loo deenayaa waa wax xun ilan ribad wey eh. cadaawad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku goodiyey inuu la collaytamayo faadanuu bixarbin min allah cadaawad iyo dagaal ilaahay subxaana wa tacala u iclaamiyey looma birdhigi karo qala xadana isxaq bin ibraahim mxamed bin axmed bin abi khalafin kilahuma can zakariya qala ibn abi khalaf xadaana zakariya bn cadiy akhbarana cubaydullaahi can zayd bin abi unaysa xadaana abulwaliid almakiy wahuwa jaalisun can cطaa bn abi rabax buu ka wariyey oo ka cطaa bin abi rabax wey can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can almuxaaqala muxaaqaladii walmuzaabana muzaabanadii af soomaaliya looma hayaa dee maba isticmaalo haddii la isticmaalana maan looma hayo walmukhaabara mukhaabaradii mukhaabaraday meelaha qaarkood aan maqlayaa xagnuug iyo waxsaasoo kale qaarkood ahaan wa an tushtar naklu in nakhiishii la iibiyo xataa tushqih geedtimiradii midhihii ku jiray in la gado xataa tushqiha ilaa ay ka bislaato waalishqaahu waa kuu fasiray ishqaahu waxaa weeye an yaxmara inuu guduuto waa midhaha guduudka ku bislaado ow yasfara ama isfiraar iyo jaallo uu noqdo waa hadduu jaallo ku bislaado ow yuukala la cuno minhu shay-un wax laga cuno biseylkii iyo xilligii la cuni laha ilaa ay ka gaadho oo aafadii ama muxuu ahaa waxyaalaha beeraha gala ee ama dixiriga ah ama malabisada ah ama kuleelka dabeesha kulule ku dhacda ah ama qabowa dilo ah ama muxuu ahaa shimbirta cunto ah waxyaalaha markuu midhihii ka badbaado u adkaado xilligaa waa la kala gadan karaa waalmuxaaqalatu muxaaqaladuna an yubaacu alxaqlu waa in beertii la iibiyo bikaylin beertii taagneed ee midhaheeda iyo sabuulkeeda ku taagneed bikaylin miis min adacaami raashin macluumin la yaqaana ah. tan waa macluum laakiin kanaan la garanayn walmuzaabana musaabanaduna an yubaaca annahlu geetibiradii oo biawsaaqin ku taagan mxuu ahaa biawsaaqin in lagu galo min atamri timira biawsaaqin min atamri yubaaca nakhlu yani nakhiishii taagneed oo midhaheedii saaraa in biawsaaqin jamcu wusqin intaasoo wusqi oo ritirar oo min atamri timira lagu galo waxaa laga soo reebay masalatu lcaraaya soo ogaanay waalmukhaabaratu mukhaabaradana an yaquula inuu yihahdo athuluثu wاlrubcu wa ashbaha dalika ayuu yidhi jaabir saas ku fasiray athuluث wاlrubcu wa ashbaha dalika war beerta nooga shaqeeyo saddex meeloodoo meel baad leedahay afar meelood meel baad leedahay inuu yidhaahdo yaaba mukhaabaro ah oon la ogoleen xanaabiladu waxay le maya itan mukhaabaro ma ahee hadday tahay juzun mushaacun hayru mucayan macluum hayru mucayan uu yahay masalad waxay soo gelaysaa caamala rasuulu llahi sala allah alay slam ahla khaybar bishatri maa yakhruju minha kaasaa ka dambeeyey oo ilaa wafaatu rasuulillahi uu kula mucaamilaya calayh salaam wixii kalena waa mansuukh qaala zayd wuxuu yidhi qultu licadaab bin abi rabax waxaan ku yidhi asamicta jaabir bin cabdillahi ma maqash wa yadkuru can rasuulillah tafsiirkan nabiga xaggiisu uga keenay qaala nacamhaa buu yidhi qaala xadaanaa cabdullahi bnu haashim qaala xadaanaa bahs xadaanaa sulaymaan bnu xayaan xadaanaa saciid bnu miina can jaabir bn cabdillaahi qaala wuxuu yidhi nahaa rasuulu lahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu reebay can ilmusaabanati musaabanadi walmuxaaqalati walmukhaabarati wa can bayci xataa tushqixa iyo tushqih oha ah labada waa isku mid qaala qultu waxaana lisaciid waxaan ku idhi saciid bnu miina ninka weydiina waa saliim binu xayaan maa tushqixu maxay tahay carabtii ayagoo carab islaamah haddana alfaadii qariibkeed yayna aqoonin qaala taxmaaru waa inay guduudato beerta yani qaar baa la garanaya wallahi waa bislaatay bidhaanta laga garani oo guduudkii ama tasfaar isfiraar iyo midabkan zacfaraanka jaallaha ayay ku bislaatay midhaha qaar ay ku bislaanayaan midhaha qaarna waxay ku bislaadaan guduud oo geedka markaa aratay geedkan waad aratayoo mareerka mareerka iyo hoohoobta iyo dhafaruurta iyo muxuu ahaa alaabtaas yacrifuhu ma yacrifuhu aladii laa yacrifuhu fal falyucrifu aladii yacrifu <laughs> dayib qofkii garanaya garanaya kaa garahayna qofkii kale ha weydiiyo ayuu yidhi dayib waa beero waxa weye waa nooc midhaha ka mida weeye ah, nooc midhaha ka mida weye meelahan qaarkood kamaba jiraanba dhiikaa iyo muxuu ahaa mareer iyo gomishka iyo ama gomishaha iyo kuwaas wey qaarkood markaad aragto dee bidhaantaad ka arkay dee mareerka biseelkiisa waa kaa guduudan guduudkaas waxaad ku garatay inuu la cuni karo biseel noqday intuuna guduudanin maba cuni kartidba xataa taxmara weeyaan daayo beeraha qaar waa saas marka midhaha aw tashtada ku jirto uu ka adkaado oo gelaydii iyo qabanjidii iyo masagacadaydii iyo inay bislaatay waxaad ku garanaysaa oo ay ka dhex baxday xilligii aafada iyo dhibaatada ay ku dhici lahayd ay ka gudubtay markaad qabatay haddii dhacaan ka imaan waayo cad uu ka imaan waayo caano ah waa bislaatay oo xilligii la goyn lahaa baa la gaaray saas weeyaan marka waa la kala gadan karaa wayukala minha qaala xadaثna cubaydullahi bn cumar alqawaariiri ومxamed bn cubayd اlgubari وسacيid bn mina can jaabir bn cabdالlahi qaal nahaa rasuulu الlahi salى الlah عalيه ali waslm can الmuxaaqara wاlmusaabana wاlmucaawama mucaawamada wa can almukhaabarati qaala xaduhumaa baycu siniin mucaawanadu ku fasirayaan waa sanadyo in la kala gato baycu siniin hiya almucaawama oo beertan ayadaa waxa ka soo baxaya sanad ama sanad adi goosasana anaa ii tabaxsana aadi tabxo labada waa lagu fasiray wa can ihumaya istinihi istine naxwadada garanayeen istina wax la yihahdo istina iyo mustanaa iyo mustanaa minhu wa can ihumaya istinihi laakiin waxaa laga soo reebayaa waxaa la ogan ilaa an yuclam riwaayat tirmidi fii sunna tirmidi waxa ku sugan ilaa yuclama waraqasa fi lcaraaya buu laakiin ruqseeyey oo musaabarinta laga soo reebay istinaa waxaa weeyaan qofka wuxuu yidhi karoorkaa raashinka meesha yaallaan kaa gaday bacdu minha baan kaa gaday qaar kamidaan kaa gaday keen lacagti bacdu minha war bacdiga maxaa laga garanaya de bacdiga lama garanayo laakiin hadduu yidhahdo ulu rubuc khumus shameelada meel baan kaa gaday rubuc baan kaa gaday waa la garanaya wax ulu noqon kara waa la ogaan karaa ilaa an yuclama waa saas ilaa yuclama arigaa meesha daaqa kaa iibiyey qaar ka mida ayaan ah, kaa gaday qaarkii lama yaqaan e, e, e, qaar baan kaa gaday qaar mooyaane in mooyaane intii maxay tahay sidnahaas lama ogolo waa in la garanayo ilaa an yuclama orgidii baan kaa gaday intaa orgi ah ama muxuu ahaa saddex meelood meel ama afar meel baan kaa gaday taa waa loogoliya waxadaana abu bakr bin abi shayba cali cali bni xudri sacdi qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu culayata can ayuuba can abi zubayr maxamed bni muslim bni tadrusin can jaabir bni cabdillahi bni camr bni xaram radia allahu canhuma can inabiyi sala allah aleyh wasalam bimili hayra anahu laa yadkuru ma sheegin ufiirsa mutaabacada inaad barato muhimmadda ay leedahay bimilihi damiirka xaggee u noqon hayra anahu xaggee u noqon laa yadkuru faacilkeeda waa kuma somaars ismaaciil ibnu culaya can ayuba ayuub bin abi tamiim asakhtiyaani yaa ka warinaya sanadka hore ma taqaanaa xamaad xamaad ibnu zayd marka xamaad ibnu zayd waxaa ismutaabicinaya ayuub wuxuu ka warinaya ayuub ka warinaya sooma halkana ayuub ee ka warinaya ibnu culaya ismaaciil ibnu culaya ayaa ayuub ka warinaya ayuub ka warinaya marka way kuu caddaatay waxaad leedahay bimilihi bimili xadiidi xamaad ayuu sheegay hayra anahu midkan mutaabicinaya xamaad ee ismaaciil ibnu culaya laa yadkuru ma sheegin ismaaciilkaasi baycu siniina hiya almucaawama intaa muuna sheegin intaa yaa wari waa riwaayatu xamaad ayaad leedahay marka وxadثna isxاaq بن maنصuر xadثna cubaydاللahi بن cabdالmaجيد xadثna ربح بن abi macروف qاala samictu cطاء بن abi رباح can jaabir بn cabdالlahi qاal nahaa rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu reebay can kiraa'i alardi ardada in la kireeyo ardada in la kireeyaa la diiday waxaa la diidan yahay maxay tahay haddii lacag la bixin ama raashin mucayana intaa intaasaan ku siinoo jeebka sanduuqa iyo bakhaarkaygan kaa siin lama diidana waxaa la diidan yahay bibacdi maa yakhruju minhaa beertan waxaa ka soo bixi doonaan kusiino kaga kiraystay xoogaadi tanaa la diidan yahay oo mushaac aan ahayn oo mucayan ah wa can baycihaa asiniin in beertii lakala gato sanado beertaada waxay soo bixi doona sanad laba sano yaan hadda kaasi iibsanayaa ya taa ayadaa lama ogolo agrimiyadii heshiis baan waxaan ku gelaynaa beertaada waxay ka soo bixi doono toban sano annagaa iskale shirkaddan keen beerta maxa ka soo bixi doona inay baadaaba laga yaabaa intii loogu talagalay inay ka so baxday inay kasoo bixi wada dhici karta taas lama ogolo laakiin hadday la yidhaahdo waxaan kaa rabnaa inaad geyso isbitaalka cuntadii masaakiinta iyo waa dadka mardada jiran dadkaa jiran ee xanuunsan ugee raashin ah, toban sano intaas oo kiilo ayaad geenaysaa ama intaasoo jawaan la yaqaano meel ka keenaday ku taalla beer haddaad leedahay iyo haddaada lahayn farqi ma kala leh baycu salam bay noqon taaga dhibaato ma laha ayib wa can baycihaa asiniin wa can bayci thamari midhihii in la iibiyo beerta saaraa xataa yatiiba ilaa uu ka bislaado yatiiba yashqaxdii oo kale wey yuukala yudcima intaba waa isku mid xataa yatiib xataa yabduwa salaaxuha biseelkeedii iyo suubanaashihii cunidda iyo ilaa uu daahiro wallah aclam bilah towfiq sala allah waslm ala nabina mxamed